الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد من اعتق الروح حرية شركا qayb oo lahu isaga u sugnaatay fii cabdin addoon dhexdiisana ugu sugnaatay oo fa kaana uu ahaaday lahu isaga maalun xoolana ay u ahaadeen xoolahaasoo yabluqu gaadhaya hamana alcabdi addoonka lacagtiisa gaadhaya qawima waa la qiimeynayaa addoonka qiimata cadlin qiimeyn cadaaladeed ama cadaalad qiimeynteed ayaa la qiimeynaya fa actaa markaa wuxuu siinayaa shurakaa'ahu nimankii la lahaa adoonka dadkii addoonka la lahaa wuxuu siinayaa xisasahum qaybahoodii buu siinayaa wacataqa wuuna xoroobayaa calayhi korkiisa alcabdu adoonkiibaa ku xoroobay wailaa in lam yakun lahu maal waayo ilaadu halkaasuu noqonaysa wailaa hadduusan xoolo lahaynna addoonka qiimihiisa gaadha faqad cataqa waa xoroobay minhu addoonka xaggiisa waxaa ka xoroobay maa cataqa wixii xoroobay baa ka xoroobay intii kolba xorowday baa ka xoroobaysa intiisa kalena waa addoon bukhaari iyo muslim baa soo saaray jimlada dambe wailaa faqad cataqa minhu maa cataqa jimlada rafcigeeda waa laisku khilaafsan yahay culimada badankoodna waxay qabaan xadiidka marfuuca bay ka mid tahay qaarna waxay leeyihiin mehe waa mawquufo xadiiska ka mid maaha bay leeyihin ayib xadiisku wuxuu faa-iideynayaa oo inoo sheegaya haddii ay dhacdo addoon la laysku leeyahay oo dadka dhexeeya inuu dadkii isku lahaa mid ka mida ah uu qeybtiisii xoreeyo oo yidhaahda addoonka anugu qeybtan ku lahaa waa xor ruuxaasi addoonka xoreeyey laba mid waay addoonka qeybtuu ku lahaa buu xoreeyey laba mid waay addoonkaasi xoolihii qiimihiisa markii la laydhaha la iibiyo qiimihii uu suuqa ka joogay xoolo dhan inuu haysto iyo inuusan haysanin baa loo kala qaadaya hadduu xoolo dhan qiimaha addoonka hadduu haysto addoonkii waa xoroobahayaa nin walbana wuxuu u celinayaa wixii addoonka uu ku lahaa qayb ahaan wixii kaga soo hagaagaya hadduu hulus lahaa hadduu nis ku lahaa hadduu sudis ku lahaa addoon walba wuxuu nin walba oo dadka isku lahaa ah shariik walba wuxuu lahaa buu siinayaa addoonkiina isaguu ku xoroobayaayo sidaasuu xornimadiisa ku qaadanayaa welihiisana isagaa yeelanaya welihiisa isagaa yeelanaya haddii uusan addoonka qiimihiisa wax gooye uusan haysanin oo xoolo uusan haynin addoonkii waxaa ka xoroobaya qaybta uu xoreeyey intiisa kalena addoon buu ahaanaya maalan saddex bay ku lahaayeen qaybtiisii buu xoreeyey si simanna way u lahaayeen xoolo uu raggii u celiyana ma hayo isaga qaybtiisiioo hulus u dhigan baa xoroobaysa labadii qayboodoo kalena addoonnimu baaqi ku ahaanaya waana addoonka loo yaqaano rubac cabd ay dhahaan rubac yacni qaybtiin qaybna xor buu ka yahay qaybna addoon buu ka yahay goormuu sidaa noqonayaa sidaa wuxuu noqonayaa markii ninka qaybtiisa xoreeyey uusan heli karin dadkan lalahaa waxoodii inuu u celiyo siiyo markuusan heli karin waay hadduu heli karo soomaha addoonku waa xoroobaya isagaa xoreeyey isagaa welihiisa yeelanaya iyaguna waxoodii buu celinayaa shirkadda wixii ay ku lahaayeen مثل هذولك السوق اللي قيل ولا قيمينه ولا قيمينه السوق اللي فيرنيا سوى سيادنا لا صار لا وكس ولا شطط سدر واكل كتب قيمها السوق اللي لغا نسقاين ولا لغنا سياد ماي انت سوق جوين كرام على لي انت ادوق ما قاد كل هاي نينكاغان خرييو ثلث باقولها كما سوق صدح ملوت مال طيب نين كان ماشي سيو علي كان ماشي سيو علي اضوكينا وحروبي بس ادي قيبتادي ود خريسي ادونا كو ود خروي معنى ساسو حديث صحيح طيب من اعتق الروح حريه من اعتق الروح حريه شركا قيب oo lahu isaga u sugnaatay fi abdin adon oo sugnaatay qaybkiisi wuxuu qaybtaasi ama sulus ha noqoto ama nisf ha noqoto ama sudus ha noqoto adiga qayb kamid oo oo fa kaana uu ahaaday lahu kaa wax xoreeyey maalun xoolo uu ahaaday xoolo oo dhan ma aha haddana xoolahaasoo yabluqu gaadhaya hamana alcabdi ay qiimata alcabdi wa addoonka qiimihiisuu gaari karaan xooluhu haysto qawima markaa waa la qiimeynayaa addoonkii qiimata cadlin cadaalad qiimaheed baa la qiimeynayaa qiimeyn cadaalad ah oo siyaadana aan wadanin nusqaanna aan wadanin sicru suuq baa la yidhahda suuqa la geynaya suuqa laga soo qiimeynaya kadibna fa actaa wuxuu siinayaa shurakaa'ahu dadkii addoonka la lahaa xisasahum qaybahoodii buu siinaya ah, qaybahay sihaamtay ku lahayn qaybahay ku buu siinaya markuu siiyo wacataqa wuu xoroobayaa calayhi korkiisa alcabdu addoonkiina waa ku xoroobaya korkiisu ku xoroobaya maxaa laga wadaa isagaa xoreeyey weeye walahana isagaa yeelanaya wailaa xoolo gaadha haduusan haynin qiimaha addoonka faqad cataqa waa xoroobay minhu addoonka xaggiisa waxaa ka xoroobay maa cataqa wixii ka xoroobay oo intee ah intii isagu uu lahaa ah intii ragga kale lahaayeenna addoonku wuxuu ku baaqi ahaanayaa addoonnimo sidaana waxaa ku tegay imaam maalik shaafici iyo axmed iyo jumhuur ulculamaa baa ku tegay macana ayib waxaa khilaafsan ninka la yidhaahdo awsaaci abu xaniifa iyo isxaaq oo iyagu riwaayadan dambe soo socota ayay deliishanayaano waxay leeyihiin maya addoonku sidaa ma noqonay walahumaa waxaa u sugnaaday lahumaa bukhaariyo muslim waaye walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaariyo muslim can abi hurayrata xaalay ka wariyeen radia allahu canhu inuu nebigu yuri sal lla alay wasalam wailaa wailaada xaggee u noqonaysa wailaadu ilaadii hore xadiiska hore ku jirtay meeshay u noqonaysay buu noqonaysay wailaa in lam yakun lahu maalun yabluqu thamana alcabdi waa ah, addoonkii markuu qeybtiisa xoreeyey lacag addoonka qiimihiisa gaadhana ma haysto iyo xoolo gaadha wailaa hadduusan xoolaha haysanin qawima waa la qiimaynayaa addoonkii calayhi korkiisaa lagu qiimaynaya waa suuqa laga soo qiimaynayaa dadka khibrada ah wahaa kana ayib waa la soo qiimeeyey xoolihii uu loo celin lahaa dadkan addoonka la lehla ma hayo maxaa la samaynayaa marka quwima calayhi addoonkii baa la qiimeyn wastusciya waxaa laga dalbiyay inuu shaqeeyo istusciya yacni yutlabu minhu sacyu waay macna waxaa laga dalbayaa inuu shaqo galo oo xamaalo soo shaqeeyo غير مشقوق حال ويها مد مد لطبيه غيرك حال عليه كركيس غير مشقوق عليه اسقون لو ديبين وي شقده شرط واحد يعني شقه كتم بدن oo dhibaysa oo xaraj gelinaysa oo uusan kari karin isagoo loo direynin waay waxaa laga dalbayaa soo shaqee laakiin shaqada soo shaqee la leeyahay waa shaqo uu kari karo hayra mashquuqin macnaha laga wada wastusciya waa laga shaqo dalbayaa غير مشقوق مد أن لدبين حالها عليه كركس وقيل وحلي إن, السع... إن السعاية شق ضلبك إنه شقيه اللي لهذا الصور شقيه وإسكبح وحيك وقول هذا مدرجة ومد حديثك لدحق المدرجة مد لدحق لي في الخبر حديثك لدحق لي انت انضم وعابدك وطاش بخاري مسلم من حديث أبي هريرة يمركم من حديث ابن عمر فرطوا أو دحيه xadiidka ibnu cumare hore wuxuu yidhi ninkii qeybtiisa xoreeyey hadduu xoolo waayo addoonka intiisii baa xoroobaysa intii raggani lahaayeenna addoon ahaan buu ku baaqi ahaanaya sooma mubacan buu noqonaya xadiidka abu hurayra markuu yahay ziyaaduu wataa marka siyaadadaasi waxa weeye addoonkii qeybtii xorowday mooyaane qeybaha dadka kale lahaayeene ee weli addoonka uu ka yahay waxaa la leeyahay shaqee shaqo gal soo xamaal qoryo soo guro xamaalo wixii nimankani ay lahaayeenna iska bixi sidaana ku wada xidhow istusciyada sidaas waa xadiidkani marka ziyaadu wataa oo ah qaybta uu addoonka ka yahay addoon inuu sii ahaado ma ahe shaquu gelayaa raggan kaleetuu wuxoodii u celinayaa saasuuna ku xoroobayaa xaafidku marka wuxuu ina yidhi jimladan dambe ee sheegaysa inuu shaqo laga dalbayo ee aan xadiiskii ibnu cumar ku jirin jimladaa dambe waxaa la yidhi xadiiska ka mid ma ahee waa hadal la dhexgeliyey bimacnaa xadiiskii marfuucaha ah maaha ayaa la yidhi buri xaafidku waqiila xadiidkan dambe lafdigiisu waxa weeye man actaqa nasiiban aw shaqiisan ruuxii qayb xoreeya fii mamluukin addoon dhexdii fa khalaasuhu calayhi fii maalihi addoonkaa inuu wada fakiyo oo wada xoreeyo isaga korkiisa way xoolihiisana uu ku xoreeyo yani dadkii kale waa inuu xooda u celiyo way macna ayib in kaana lahu maal waa hadduu xoole leeyahay wa wailaa waa kaa marka wailaa dusi inooga soo qabto wailaa quwima calayhi fastusciya bihi غير مشقوق عليه saas حديث كتمي دميستركيس marka jumlada dambe ee xaafidku inuu yidhi xadiiska waa la dhexgeliyo ruwaada qaar ka mid a ah, dhexgeliyey baa la yidhi qiilu ka cabiray waxaa ku tegey inay mudrajatuha xadiidka ayna ka mid ahayn oo ruwaadda qaarkood ay dhexgeliyeen ibn alcarabi abubakr ibn alcarabi abubakr ismaaciili ibn lmundir khaaabi abubakr naysaburi alimaam albayhaqi istiscagaasi sidoo kale waxaa daciifinayay axmed ibnu xambal iyo asram iyo xaakim iyo khatiib albaqdaadi culimo aad u fara badan baa waxay leeyihiin jumladan dambe ee wastusqiya hayra mashquuqin calayhi waa jumla mudraja ragkaasoo dhan baa wada maraya waxay leeyihin ma sugna inay sugantoo xadiidka ka mid tahay marfuuca ana rag baa maray culimmada xadiiska ka mid ah oo uu ka mid yahay bukhaari iyo muslim saas daraaddeed bay xadiiska isagoo iswatoo marfuuc wada ah bay sidaa ku wariyeen buhaari muslim baa ka mid a ibn daqiiq ilciid baa ka mid a alimaamu zaylaci baa ka mid a ibn xajar baa ka mid a oo meelaha qaarkood isaguna caddeeyey xadiisku inuu wada marfuuc yahay wahaakada sheekh albaani baa ka mid ayib marka jimladaa dambe waa laisku khilaafsan yahay oo hadalkaasaa ku jira aimadii labadaasay u qaybsameen ayib xadiidka marka waxaa ka muuqda oo laga qaadanaya addoonku laysla leeyahay nin hadduu qeybtiisa xoreeyo xoraynta uu xoreeyey buu ku wada xoroobaya sidaas oo ictaaqa naftiisa inay xornimadiisa keenayso sidaana waxa weeye waa saxiix madhab imaam shaafici awzaaci iyo thawri iyo axmed iyo isxaaq iyo saaxiba abi xaniifa iyo bacd maalikiya sidaa ku tegay mar hadduu mid qeybtiisa xoreeyo waa xoroobayaa bay leeyihin ictaaqaasuu ku xoroobaya ayib shaafici iyo maalik fi iyo ahlu dhaahirkuna waxay ku tageen markii uu iska bixiyo qiimaha markuu bixiyo raggii kala siiyo qiimahooda unbu xoroobaya yani waxaa masalada laisku haysta waxa waaye xoolihii wuu haystaa nin kani addoonkan saaxiibadii la leeyihiin xooluhu saaxiibadii ugu gudi lahaa qaybtooda wuu leeyahay addoonkii wuxuu yidhi qaybteedii xor baa tahay ma markaasaa labadii qayboodna la xoroobhayaa mise ilaa uu ragga qiimahoodii u celiyo siiyo markaa unbuu xoroobaya goormuu xoroobaya labadaa ra'yi baa lakala qaba marka labadaa ra'yi ayaa lakala qabaa culimada qaar ka mid a ah, labada xadiid way jamcinayaan waa culimada sugaya oo xadiidka dhahaya qeybtiisa hadduu xoreeyo wuxuu ku bixiye qeybihii kalena raggii kale xoolahooda uu waayo wuxuu noqonayaa addoon mubacad ah oo qeybna xor buu noqonayaa qeybna addoon buu noqonayaa xadiidkan dambe dhahaya ma ahe shaqee baa la dhahayaayo qaybaha kale iska bixi waxay ku jamcinayaan culimmada qaarkood ehm, waxay leeyihiin oo marayaan wixii qaybta ka xoroowdayna wuu xoroobay qaybta kale laabanna waxay ku xidhan tahay inuu xoroobo inuu iska bixiyo wixii ku laabnaa marka xadiiska horena wuxuu tilmaamay inuu weli addoon yahay xadiiskan dambena wuxuu tilmaamay addoonnimadaas wuxuu kaga bixi karaa inta ku laaban inuu shaqaysto ayib inuu shaqaystaay ma waajibba inuu shaqaystaay ma laazimba waxay leeyihiin imaamuulbayhaqi iyo keyrkiiba khiyaarkiisay ku xidhan tahay war shaqayso iska bixi qaybta la qaybaha kaleeto oo sidaa ku xirow haddii la yidhaahdo markaana uu doorto raalli ku noqdo wuu shaqaysan hadduu yidhaahdo ma ahe addoon baan iska iqanaya mubacadana lagu qasbi maayo marka ka horena wuxuu ku tusay inuu addoon yahay kan dambena wuxuu ku tusay uun qaabkuu kaga bixi kari lahaa addoonnimada inta ku hadhay sidaas way marka iskama hor imaanayaan bay leeyihiin siyadan dambe xadiisku watay xadiis kale fahantiisa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحوري لا يجزي وما غدو او وما ابال غدو ولد المه والده علمه والدتي وما ابال غدو laa yajzi uma abaalgudo waladun mid la dhalay waalidahu kii dhalay uma abaalgudo ilaa an yajidahu inuu helo mooye mamluukan asagoo la leeyahay oo addoon ah oo fayashtariyahu markaa uu soo iibiyo oo fayactiqahu uu xoreeyo rawahu muslim baa wari yacni ilmo waalidkii abaalkiisa gudi kara ma jiro abaal waalid lama gudo weligaa haddaad si walba yeesho ood tuur isu yeesho ood si kasta u dadaasho waalid xaqiisa iyo abaalkiisa ma dhammayn kartid ma gudi kartid wuxuu nabi yiri sallallahu alayhi wasallam allahumma waalidka oo adoona intaad aragto allah la leeyahay inaad soo iibiso oo markaa adoonnimada ka saartood xoreysa mooye طيب رواه مسلم باوري حديث حديث waxa laga faa'iideysan waxay isla ogol yihiin ilmo inuusan waalidkii addoon u noqon karin waalidkaa ma addoonsan karta laakiin waxay isku hayaan ma marka gacantaada uu soo galo eed soo iibiseed la soo wareegto iyo tilqaa'iyan si toosa ah isagaaba isaga xaroobayaba soo iibintuuba ku xaroobaya mise wuxuu u baahan yahay markaad soo iibsatood la soo wareegto inaad adigu xorayso tidhaahdo xor baad oo wuxuu kaaga baahanyay inaad adigu xorayso mise hadduuba kugu soo wareegayba tilqaa'iyan markaaba waa xoroobaya taas isku khilaafsay laakiin inuu xoroobayo ama adigu xore ama la soo wareegidiyo ku soo wariddu kugu soo wareegay ha ku xoroobay waa xoroobaya macna taa hadal kama joogo macna laanna waalid ilmihiisu ma addoonsan karo wasay ku imaan kartaa waay say ku imaan kartaa da waxay ku imaan kartaa waalidka dhici karaysa inuu adiguna aad muslima waalkana galis soo soo oo inta la dagaalamo waalidka lasoo soo qabsado isagoo gaal sidaana uu adoonsi ku galo adiguna ruux muslima oo xor ah dhici kartaa tayib waalidka oo adoono marka la leeyahay inaad ku dadaasho saad u xoreyn lahayd waxa tayib jumhuurtu marka waxay qabaan culimada badankood nafsu shiraa soo iibsiga shiraaga keliya maaha shiraa buu kugu soo geli karaa siis siismuu kugu soo geli karaa wuxuu kugu soo geliyaa dhaxal buu kugu soo geli karaa wahaakada si alla siduu kugu soo galaba markuu soo galaba tos buu u xoroobayaa bay jumhuurtu qabaan daahiriyaduna waxay leeyihiin may wuxuu u baahan yahay inuu xoreeyo ilmaha uu ku soo wareegay waa inuu yidhahdo waan xoreeyey ee iskama xoroobayo ayay daahiriyadu leeyihiin ayb وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله من ملك روحي هنته oo yeeshowy daa raximin mid qaraabanimo u saaxiiba maxramin oo maxram ah fa huwa kaasi xurun waa xor kaa aada yeelatay ee maxramka ah qaraabada ah ee haddana maxramka ku ah waa xor rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii baa wariyey warajaxa waxayna rajaxeen jamcun koox oo min alxufaadi culimmada xadiidka ka mid a annahu xadiidkaasi mawquufun inuu yahay mid samura ku eg oo nabiga aan gaadhsiinayn sal lla alay slam ayib alimaam ibn alqayim fii tahdiib sunan wuxuu yidhi xadiidkani wuxuu leey shan cillo buuda shan cillo ayuu u tiriyey xamaad ibnu salama la gooni noqday buu yidhi waxaa iskhilaafay buu yidhi xamaad iyo shucba وشعبنا حديث هو إرسالي حمالنا وحليري شعبنا كحب بدن سعيد بن أبي عروبة خلافي لبض وضبا وقتاد عن عمر عن عمر كوريه سوى قول كيسا وهو موقوف فعل محمد بن يسار باوحو كوريه بوري معاذ عن أبيه عن قتاد عن الحسن قوله اختلاف ما كتير في سماع الحسن من صمرة يضرب السلام هوري وصوت البانة إلو ينكاسو الشيء سأزدردد الإمام علي بن عبد الله بن المديني وحول حديث كان هو منكر بول بخاري لو وحول لا يصح ما أصحيه شيخ الباني في الإرواب كو ضعيفيه وحول يري حديث الذي سو واختلافهم في سم... في سماع الحسن من سمره خلافك كجير حسن البصري ما كان مقلي سمره مس وح كما مقلي او صدح راي كجير خلاف كاس وي معنى خاصه وحول يري حسن البصري ومدلس حديث كان وعن عليه marka cancanatu mudallis ee cilada xadiidka rasmiga ah. saasuna daciif ku yahay sidaas daciif ku yahay xadiidku marka xadiid sugan ma aha wuxuu tilmaamaya wuxuu tilmaamaya haddii ruuxa gacantaada soo galay ee addoonnimada kugu soo galeed milkiday uu yahay ruux qaraabadaada haddana qaraabadnimada u dheertahay inuu maxram ku yahay maxramku maxaa la yidhaha waa dadkaadan guursan karin waay dadka uuna guurkooda dhex mari karin waay eedan geyin wey macnaa ayib dadka noocaasoo kaleeto ah hadday gacantaada soo galaan iyagoo addoommo ah inay xoroobahayaanoo oo markaaba ay xoroobayaan ayuu xadiisku tusaya ayib saasuu faa'iideynayaa hadduu sugnaan lahaa waa maala waxaa ka mid ah eh, maxramka waxaa la yidhaahdaa dhanka aabba yani raggana way noqon kartaa ragga dumarkana way noqon kartaa macnaha oo maalan sida yani aabbaha oo kale iyo wixii ka koreeyay awowyada iyo wixii sare ee ku dhalay caruurtaada iyo waxay dhaleen caruurtaada iyo wixii ka sii tarmay walaalaha iyo caruurtay dhaleen walaalaha iyo caruurtay dhaleen adeer baad u tahay sooma tayib dumarkooda ma gey ma geydid sooma raggina waa la mid gabadhaad adeerka u tahay maad guursan kartaa saas way macna macnaha way noqonaysaa waa rahim waa waa da rahimin mahram mahram way macna yani mar haddaadan dumarkooda guursan karin oo geyi karaynin kan la dhashay ee ragga ana isku manzilay joogaan way macna oo waxaa la yidhaahdaa waa waa daa raximin maxram baa la yiraahdaa da rahimin mahram saas ay noqonayaan macna waxa kamida mesela yani abtiyaasha iyo eedooyinka la midka eedooyinka iyo habaryaraha iyo abtiyaasha iyo adeerada ayaa iyaguna la ah ayib laakiin awlaadoodu ma galayaan sidaas adu masaladaas waa masala khilaafiya isma waafaqsana xadiiskuna waa xadiis daciif way macna xadiisku waa xadiis daciif al shaafici alayhi rahmatullah isagu wuxuu ku xasriyay kaliya dadka markay gacantaada soo galaan xoroobaya wuxuu yidhi waa usuusha iyo furuucda oo kaliya usuusha waa dadkii ku dhalay furuucdana waa dadkaa dhashay yowkii ka farcamay ama xawaashida walaalaha iyo wixii dhinacyaha ka imaanaya ayuu kuma jiraan buu macnaha وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا باعتق وحو حريه ستة مماليك لح أضم بحريه والله إساء أسقنات عند موتي لمشدي سأكتد حريه لو متكابل isagoo oo xanuunsanaya oo jiran oo muxtadar ah oo lagu soo xaadiray sakaraad ah yuu xoreeyey mise isagoo fayow oo caadi ah buu wuxuu yidhi markaan dhinto xor baa tihiin labadaba waa laga fahmi karaa ana rajula nin baa actaqa xoreeyey sittata mabaaliika addoommo lixa ah. lahu oo isaga u sugnaatay buu cinda mawtii dhimashadiisa agteeduu xoreeyey ninkaasoo lam yakun uusan ahaanin lahu isaga maalun xoolo oo hayruhum aan lixdaa addoon ahayn xoolo aan lixdaa addoon ahayna kamaba naxaba intaabasuu leeyahy fadacaa markaasuu yeedhay bihim iyaga rasuulullaahi baa u yeedhay sal alay slam kaalaya buuli addoommadii baa loo yeedhay fajaza'ahum nebigu waa qeybiyey alaaan saddex qaybood buu u qaybiyey saddex saddex buu u kala dhigay uma kadibna aqraca wuu qori tuuray baynahum dhexdooda lix hadday ahaayeen oo alaas loo kala dhigay yani waxay noqonayaan laba iyo laba iyo laba saas maana yani ulul waay lixda uluskeedu waa laba sooma marka alaastu waa jamcu ul alaastu waa jamcu ul lixda marka uluskeedu waa laba marka labo iyo labo iyo laba buu uqeybiyay saas maana fajaza'ahum wuu qaybiyey oo wuu kala gooyey aslaatan thuluth thuluth buu kala qaybiyey saddex meelood saddex meelood buu kala dhigay thumma kadibna aqra'a uu qori tuuray baynahum dhexdooda labo halkan istaaji labana halkaas uu istaal labana halkaas uu markaasuu u qori tuuray nabiga sallallahu alayhi wasallam فاعتق مركزو خريي اثنين لبو خريي وارقوا ادوميي اربعه افر كمدنا ادونمدي بو كعلي وقال مركزا qawlan hadal buu ku yidhi shadiidan oo adag hadal adag buu u jeediyey ninkii isaga ha macna rawah muslim baa wariyey ayib xadiisku laba mid waay haddii ay tahay markii aan dhinto baad xor tihiin oo isagoo nooloo caafimaad qabo fayow hadduu sidaas yidhaahdo ninku addoommada noocaasa waxaa la yidhaahdaa mudabbar mudabbar mudabbarka waxaa la yidhaahdaa waa addoonka xorayntiisu ay ku xidhan tahay ay ku xidhan tahay muxuu ahay way inoo imaan doonto waxay ku xidhan tahay dhimashada sayidkiisa markaad dhintaad xor tahay buuli inta addoonkiisu intuu nool yahay sayidkiisu addoon buu ahaanaya maalinkuu saa u dhinto buu xornimadiisa qaadanaya intaa xadiisku uu yahayna way suuroobi kartaayo wuxuu daliil markaa u noqonayaa addoommada gadaal lagu xoriyo xornimadooda lagu xidhay geerida sayidka lagu xidhay intaynan xoroobin waa lagu tasarufi karaayo waa la gadi karaa waa hee waa la gadi karaayo waa lagu tasarufi karaa xadiidka waxaa kaloo suuroobi karaysa inay macnaheedu tahay ruux xanuunsanaya oo isagoo xanuunsanaya addoommadiisii ama tasarufay oo addoommadiisii xanuunkii ku xoreeyey oo markaasna waxay noqonaysaa masaladu ay qaadanaysaa xukmu tabaruc fi lmarad ruuxu xanuunkuu ku dhiman rabay haddii uu isagoo xanuunkii hayo uu wax sadaqaysto sadaqadiisu waxay noqonaysaa sidii dardaaran oo kale yacni intaad fayowdahay ood caafimaad qabto baad tasaruf leedahay laakiin marba haddaad cuslaato hebel intaa ha la siiyo hebelna saa ha qaato hebelna saa ha yeelo waxaa halkaa hala mariyo waxaasoo dhan waa la joojinaya wax soconay maaha waxaa la samaynayaa waxa aad bixisay intaad xanuunsanaysay hadduu uluf xoolahaagii saddex meelood meel baad dardaarmi kartay soo ma intaad nooshahay xoolahayga markaan dhinto baan wax dardaarmayaa saddex meelood meel baa kuu bannaan soo ma labada meeloodoo kale waxaa iska leh dadkii dhaxalka lahaa soo sooma oo awoodba uma lihidba markaad xanuunsanayso xanuun culusna uu ku hayo xoolahaaga waxaad kaga tasarufi karto waa un ulus saddex meelood meel waay saddex meelood meel wixii ka badani kuma tasarufi karti nebigu sal lay aslam ninkani markuu xoreeyey lixdii ee xoolaba uu ka naxay geeridiisa agteeda isagoo xanuunsanahaya ka dhig ayuu xoreeyey muxuu sameeyey nebigu sal lay slam ya soomuusan ulusna wuu fuliyey oo wuu xornimadii uu siiyey ila waa intuu ku tasarufi karay sooma laba sulusna oo afar addoon u dhigantana waa la buriyey tasarufkiisiiyo addoommaa laga dhigay oo dad baa dhaxlaya hadduu dhinto wa dadkii dhaxalka lahaabaa leh sidaa masaladu inay tahay xilligu ruuxu xanuunsanayo tasarufkiisa iyo siismadiisa iyo tabaruciisu inuu dardaaran xukunkiisa qaadanayo ayaa waxaa ku tegey jumhuurta alimaamu maalik shaafici iyo axmed ibn xambal saasay qabaan leannu haddaan sidaa la dhihin bini aadamku sidiisaba waa u badan yahay intuu xoogaa rajaynayo inuu caafimaad qabo sii noolaanahay xoolaha waa kaydinaya sadaqaysa lagu kari maayo laakiin markuu yaro cuslaado oo nafta ka yara samro wuxuu bilaabayaa inuu kala daadiyo oo yidhaahdo hebel intaa siiyo hebel intaa la siiyo hebel intaa la siiyo kala daadi kala tuur hebla sii xaasku inta ha qaadato carruurta wixii wuxuu galhayaa inuu kala kala sayro markaasi marka kala kulama gudboona in gacanta lagu qabto waa ma ma tasarrufi karto waxaad ku tasarufi karto oo xadar daarmi lahayd keliya saddex meelood meel baa kuu furan ama inta hadda aada naftu kaa dhaceen sadaqeeyo dad sii ama dardaarana waxaa tidhahdaa markaan dhinto kadib hebel ha la siiyo hebel ha la siiyo ama intaad hadda joogto xanuunku ku hayaba bixiyo gacanta ka ka saar ciddii aad siin lahayd hawl kuu taalla waa laakiin marba haddaad xanuun culus gasho tasarufkaagu ama wasiyaha noqo ama markaa gacanta ka dhiiba tasarufkaagu waa saddex meelood meel xoolaha wixii intaa ka siyaadsan waa kan soo marnay mawquufun calaa ijaazati alwarata dadka dhaxal kale waa inay ogolaadaan hadday diidaan ma soconayso sidaasuu xadiidku faa'iideynaya xadiiskaasuu faa'iideynaya waxaa kaloo laga faa'iidaysan eh, oo iyadana loo deliishadaa addoonka saan horeyba u sheegnay addoonka mudabbarka ahee sayidkiisa uu yidhi markaad dhintaad xor tahay addoonka noocaasa intuusan addoon sayidku dhimanin oo xilliguu xoroobi lahay intaan la gaadho waa lagu tasarufi karaa waa la gadan karaa sidaana xadiiska waa loo daliishada وعن سفينة رضي الله عنه عنه عن سفينة رضي الله عنه قال وحولي كنت وحانها مملوكا بانها مد لليهي أو لأم سلمة أم سلمة أسقنا ذي mid adoon oo laleeyahay oo umu salama u sugnaaday baan ahaa fa qaalad markaasaa waxay tidhi umu salama actiquka safiinow waan ku xoraynayaa wa ashtaritu waxaana shardiyaysan calayka korkaaga waxaan ka shardiyaysan an takhduma inaad khidmayso rasuulallahi inaad u khidmayso sal lay slam maa cishta intaad nooshahay ah, safiinow war waan ku xorayn laakiin xoraynta aan ku xoraynayo shardi waxaa u ah oy ku xidhan tahay inta aada nooshahay inaad nabiga u khidmayso sidaasaan kugu xoraynaya ayib xadiidka رواه وحوري أحمد أحمد باوري وأبو داود والنسائي والحاكم وصحيح حاكم ذهبي باقوة فقي نسائي نوحل لا بس بأس بإسناده شيخ الباني نوو تحسيني حديثك في صحيح السنة نبي داود حديثك مرك حديث قوم حنا لقى فإذا سنة أظن كمركز حرين يسو شرطي واتكحل كرتا شرطي جائز وبنان xirayntiisa aad ku xiri karta ayib waxaad dhihi kartaa muxuu ahaayey waxaan kugu xoraynayaa inaad hebel u adeegto waxaan kugu xoraynayaa inaad islaamka u khidmayso waxaan kugu xoraynayaa shardi ah inaad jihaado waxaan kugu xoraynayaa shardi ah inaad cilmiga faafiso shardi khayr ah waad shardi waad uga dhigi kartaa sidaasuu ku xoroobayaa intuu nool yahayna waa inuu shaqadii iyada hayb qabto sida ummu salama radiyallahu anha ay sharti uga dhigtay inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u khidmeeyo safiina sidaas ahaayo intuu noolaa nabigu khaadim u ahaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi tayib marka waxaa laga waxa laga faa'iideysanay tabarruca aad baxsanayso inaad shardi ku xiri karto tabarruca aad baxsanayso sharti laano cidqigi xoreyntu waa tabaruc tayib ahilihiin hadii ay suuroobi weydo shardigii lagu xidhay khidmadda ahaa inuu khidmeeyo adeego shardigaas hadduu suuroobi waayo wixii lagu xidhay shardiga looga dhigay qiimihiisiibaa addoonka laga rabaa wuu xidhoobay waxaa la yidhi maalan shaqadaa inaad qabato oo islaamka u qabataan kugu xoreeyey way suuroobi weyday shaqadii iyada ahayd wixii ku bixi lahaayoo kharasha iyo qiimaheedii ayuu bixinayaa saasuuna ku xoroobaya shardigiina saasuu kaga baxaya saasay leeyihin culimadu ayib وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحولي إنما الولاء وله لمن عد أسقنادي لمن عد كريع أي أسقنادي أعتق أضوك حريسي متفق عليه البخاري ومسلم وريه في حديث حال هذا حديث حديث طويل أو دير حديث كما حديث كصوبنا قصدي بريرة صوبنا قصدي بريرة وصوبنا وبريرة واتي sayidiyadeeda addoon bay ahayd leeyahay sayidiyadeedii waxay ku leeshayeen way way mukaar haddaad xoolo intaa leeg noo keento xor baad xoolo intaa leeg haddaad noo keento xor baad tahay ayadoo xoolihii laga rabo bay caaisho u timid marka markaasay tidhi caaisho xoolahaasaa layga rabaa xornimadaydiina ku xidhan tahay caaisha markaas waxay ku tidhi kac ku noqo hadday ogol yihiin inaan xoolaha kaa bixiyo walahaagana anigu aan yeesho baa kaa bixinaya bariina way tagtay saydiyadeedii bay ula tagtay waxay tidhi xoolihii waa layga bixinaya laakiin welihii ma yeelanaysaana ruuxa xoolaha bixiyey baa yeelanaya maya bay dheheen labaan isku rabnaa inaan xoolo kaa qaadannana waan rabna oo xoolo aan helno walahaaguna inuuna dhaafo ma rabno inaan yeelana rabno caaisha waxay tiri aniga ma kari kari jiri haddaan walahaaga yeelanayni wax kaa bixinahay arrinkii nabiga u sheegay sal alay wasalam waa ka nabigu marka masaajidka iska taagay oo khudbada isla taagay oo rasuulku yuri sal alay wasalam maa baalu rijaalin ama baalu qawmin waxay yihiin rag muxuu ahay sharqiysanaya shuruud aan ilaahay kitaabkiisa ku walin diinta ka mid ahay ruuxii shardi dhigta aan diintana waafaqsanayn waxba kama jiro xataa boqol shardina ha noqde xadiisku marka saasuu ku yimido inama alwalaau liman actaq walaha maxaa laydhahda marka walaha waan soo marna waxa weeye marka uu sayidku addoonkiisa xoreeyo xidhiidh waxaa ka dhalanaya sida xidhiidhka nasabkoo kale ah calaaqa waxaa ka dhalanaysa xoreeyaha iyo la xoreeyaha u dhaxaysa oo aan go-aynin oo sida nasabkao kale a u tegi doona xadiiska soo socdaa kaali doona oo aan la iibin karin oo aan la geli karin oo aan la muxuu ahay la wareejin karin xiriirkaasi marka xoreeyaha iyo la xoreeyaha u dhaxeeya kaasaa wala leeyahay ah, walahaasi marka yaa iskale ciddii wax xoreysay waa iskale ciddii wax xoreysay ayaa iskale cidda xoraynta bixisay oo xoolaha ka bixisay ama ruuxan bilaash ku xoraysay ama intuu soo gabay sidaa ku xoreeyay ruuxaasaa walaha iskale xidhiirkaa weligiisa uu lahaanay saas daraaddeed baa waxaa la leeyahay mawlaa fulaan haa bariira hadda waxa la dhihi bariira mawlaatu caaisha saas way macana mawlaatu caaisha safiina hadda waxaa la leeyahay mawlaa ummi salama soo ma zayd ibnu xaarisa waxaa la dhihi jiray mawlaa rasuuli illah soo ma usaamatu bni zayd mawlaa rasuuli illah ساسمان marka waa walaa al-itqi wa waa walaa al walahaasi waxa kale uu ku imaan jiray walaa al walaa al-islaam ah, ruuhi ruuhi intu sabab u dhacdo uu noqdo soo islaamiye waxa la dhigi jiray mawlaa bani fulan ama mawla fulan baa la dhihi jiray walaa al-islaam nawaj waxa kale isay jiray walaa al nooc taxalufa ah idin dhex haya oo uu jiri jiray asagana waa la dhihi jiray waxyaalahaasoo dhan waa ku imaan jiray macnaheedu marka walaha noocaasa kale ee xoreynta ka dhashaay ciddii wax xoreysay umba iskale subhanahu wa ta'ala wa umar radiyallahu anhu oo goliya bisalada ayada wa an umar radiyallahu anhu ma qala fi qala rasulullah sal alayhi wasallam rasuulku wuxuu yihi al walaa xidhiirkaas sayidka iyo addoonkiisa uu xoreeyay dhex marayaay luxmatun waa calaaqo oo ka luxmati nasabi nasabka alaaqadiisa kala ah. laa yubaacu lama gado ولا يهب لمن هبيه روح وري الشافعي ووري وصححه وحسن ابن حبان والحاكم يا حاكم واصل الحديث كاصل كيسونه في الصحيحين بكسغيه بخاري ومسلم بكسغيه بغير هذا اللفظ لفظ لفظ ان اهين ايو وسغيه بخاري ومسلم لفظ بخاري ومسلم اي وريه وحوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته نبي وحو رابه أه ولها ايبنتيس iyo hibeyntiisa iyo bixintiisu nabigu reebay lafdiga bukhari muslim ay soo saareen kaas wa ayib ama lafdigan inoo yaalla alwalaau luxmatu ka luxmati nasab qolyahan uu sheegay xaafidku baa warinaya macna waxaa laga wadaa bimacnaa nasabka bini aadamku iib ma galo soo ma oo dhihi maysid nasabkayga iga iibso ruux rabana lagama iibiyo lama soo geliyo mid ka baxayo isaga tega hayana ma iibsado oo intuu lacag dhaafsado isagama tago nasabku wax iibgala maaha soo ma waa wax dhalasho ku yimaada wax suuq la geeyo maaha wakadalika lama hibeeyo lama bixiyo saas man oo ma dhixi karaysid yani yaa nasabkayga ku sadaqaystaa sadaqa ma galo bixinna ma galo hibana ma galo saas macna muxuu ahaayey sidaasoo kaleeto weeye marka calaaqada ka dhalata isxorayntu sayidka uu xoreeyey sayidku addoonkiisan uu xoreeyey calaaqadaas isagaa iska leh ma ka wareegto mana bixin karo mana iibin karo mana hibayn karo isagaasay ku xidhan tahay ayib hadduu dhintana ma la dhaxlayaa mise cidduu ku wareejiyo ku wareegaya masale kale aan soo marnaan umalaynaya taqriiban meel kale kusoo marnay culimada ijmaac bay soo guurinayaan qaar ka mid ah in calaaqadaasi ama muxuu ahaayey walaagu inuu sida nasabkoo kale yahay oo la gadaynin lana hibayn karin lana bixin karaynin waa masale laysla ogol yahay xadiidkana nasku ah baabu lmudabbari waalmukaatabi wa ummi lwalad bubaabu ah. saddex nooca addoommada ka mid a ah. mudabbarka waxaa la yidhahdaa huwa aladii culliqa cidquhu bimowti maalikihi baa la dhaha waa addoonka xorayntiisa lagu xidhay dhimashada sayidkiisa sayidkiisiba wuxuu yidhi markaan dhintaad xor tahay mudabar maxaa loogu bixiyey marka liannahu muctaq can dubur ama min dubur ah, gadaal ila duburka gadaal baa la dhaha sooma duburka gadaal baa la dhaha yacani nolosha gadaasheeda bay xirnimadiisu ku xidhan tahay waa dhimashada sayidka iyo noloshiisa wixii ka dambeeya bay ku xidhantaa mudabbarkaasaa mukaatabkana waxaa la yidhaahdaa waa tacliiqu cifqi alcabdi calaa adaa'i maalin aw naxwihi addoonka xoroobidiisa in lagu xidho inuu xoolo bixiyo iyo wixii la mid ah, ah intaa isii ama hal mar i wada sii ama si munajam ahoo taqsiid aho in yar in yara iisii markaad xoolaha ii dhamaystirtana xor baad mukaataba lida waatii hadda bariira aan kusoo sheegaynay soo magaranaysaa taasna mukaataba la sayidku intuu xoolu jeeda adoonku intuu xoolaha iska bixinahaye ee uu ku maqan yahay ee uruurinahaye ee mukaataba la dhahaya markaa mukaataba waa ka qur-aanku sheegayo fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra ah, kaatibuuhum la heshiiya oo xoolo inay idin siiyaan oo sidaa ku xoroobaan kula heshiiya haddaad ku ogaataan wax khayra haddaad xoolo inay iska bixin karaan ogtihiin inay iska bixin karaan haddaad ogtihiin la kitaabtama oo ballan waxaan u jeedaa heshiis la gala ay ku xoroobaan saas macna quraanka amray marka culimada isku khilaafsan yihiin hadduuba addoonkii ha shaqeeyo ha xamaalo oo ha tabcado oo hadduu iska bixin karo wixii lagula heshiiyey inuu sayidku heshiiskaa la galo sidaana ku xoroobo sayidka ma waajib bay ku tahay mise waa u mustaxab quraanku waa amree fakaatibuhum eh amarkaasi ma wujuubu faa'iidayn ibn jarir tabari imaam al-fusayri wuxuu yiri nacam sayidka waajib ku tahay marba haduu odonku iska bixin karo waa inuu mukaat kitaabada la galo mukaatabada la galo jumhuurtu waxay qabaan al-amru amarkaasi waa un sunna mooye waajib ma bay qabaan adiga mukaatabka ninkaasaa la yidhahda adoonkaasaa la yidhahda ama rag ha dumar ha ahaada waxaa la yidhahdaa waan soo marnaye waa adoonta sayidkeeda u ilmo dhasho waay ah, umulwalad baa ladhaha waa adoonta sayidke sayidka ayaa yani xaas ahaanbu ugu tagaa gogoshu ugu tagaa uur bay qaatay ilmay dhashay marba hadday ilmo dhashay oy sayidkeeda u dhashay umulwalad baa ladhaha ayaduna axkaam khaasay leedahay saddexdu marka addoommaday ka mid yihiin mudabbar iyo mukatab iyo umul walad way farbadeeyeen ah raqiqa kamilka ah waxa kamida ah mubacam kan soo mareeyay oo qayb inay xor tahay qayb loo adoonkay oo u tagdo nasaga an jabir radiyallahu anhu anna rajulan oo min al-ansari ansarta kamida ah, ayaa aqtaqa xoreeyay gulaaman adoon oo lahu isaga u sugnaaday can duburin xagga dambuu ka xoreeyay xagga dambu macna wixii noloshiisa ka dambeeyuu xorayntiisa ku xidhay markaan dhintaad xor buu walam yakun mana ahaanin lahu ninka maalun xoolo oo hayruhu aan addoonkaa ahayn xoolahiisoo dhanna addoonkaa unbuba ka naxaaba xoolo kale ma leh ayib ilan addoommadu waa xoolo wa addoommadu xoolahay ku tirsan yihiin dhinac waxay kaleeyihiin leeyihiin baa la dhahaa axkaamtii xoolaha dhinacna waxay kaleeyihiin axkaamtii bini aadamka yani waa la kala gadan oo waa la kala iibsan oo waa la milkin oo wahakada marka xoola aan adoonka ahayn male fabalaqa wuxuu gaaray dalika arrinkaasi annabiya nabigu gaaray sal alay wasalam faqaala nabigu wuxuu yuri sal alay wasalam man yashtariihi minii war yaa iga gadanaya adoonkii gadaal laga xoreeyey nebigu waa soo qabtay hadduu soo qabto uu yeedhayna wuxuu yidhi suuquu keeyey war yaa gadanaya buuri man yashtariihi minii waa beeca loo yaqaano بيع العلن كما معناه أما بيع المزايدة ليلة بيع المزايدة بيع المزايدة بيع العلن كما naadada وبيع أنك أنك الناددة صوى ناددة أما حراش كما لا نتلا بيقول يا قدر إلا نظوان يا قدر إلا طيب marka man yashtariihi minni yaa yaa iga gadanayo way suuqa la geey dhan bay u furantay fashtaraahu waxa iibsaday nu'aym ibn abdullah ba iibsaday bi dirhamin dirham 800 dirham buu ku gatay متفق عليه البخاري ومسلم باوري طيب وفي lafdi لفظ كره waxaa ku sugan oo Bukhari Bukhari u sugnaaday faxtaaja ninki ba baaxday fahtaaja dhaxyo noqonays a ah. ninka xoolo ma lahayn hal adoon buu ka naxay adoonkiina waa xoreeyey markuu xoreeyeyna faxtaaja waa baaxday yani baahiba qabatay xoolihii uu lahaa ee halka adoonna gadaal buu ka xoraysan yaho markaan intaad xor tahay waay ninkiina waa baahanyaho kaata waa gaajisa waa rafaadsan nabigu sal lla ly slam addoonkiibuu soo qortay isbaxtaajadaas lafdigaas marka bukhaari baa iskale wa fii riwaayati nasaa-iyi i riwaayadiisa waxaa ku sugan wa kaana waxaa ahaa calayhi ninkaa korkiisa daynun dayn baa ahayd ah, ninka markuu adoon halkaa addoonee xoolaba uu ka naxo uu xoraynayo dayn baaba lagu leeyahay dad baaba xoolo ku leh fabaacahu nabigu waa gaday wuxuu ku iibiyey biamaanimiati dirhamin sideed boqoloo dirham fa acaahu wuu siiyey sideed boqoloo dirham markuu ku iibiyey ninkiibuu gacanta ku geliyey qabsuu yidhi sideedan boqoloo dirham wa qaala wuxuuna ku yidhi iqdi gud daynaka dayntaada ku gud buu ku yidhi anoo dayn liigu leeyahay baan tabaruc samaynahayaayoo wax xorxoraynayaa socon mayse xoolahan qaadoo daynta lagu leeyahy dadka dayntooda u baa leeyahay وأنفق على عيالك وضميستر حديث كري وكرر مويه سيادة سوطة وأنفق كل فقيه على عيالك عيالك أجي ريرك أجي كل فقيه بلا تينتنا اسكيوبد طهير هذا نكو دوال بلا سبحانه طيب حديث كوف فايدينيه على مشروعية التدبير الدونك حرينتيس إن لغو حري كرو جيريد السيد أرنتاسنا والسلو أقول يهي إني بنان تهي طيب alimaam maalik caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay hadduu yidhaahdo markaan dhintaad xor tahay isagoo fayow dardaaran bay noqonaysaa bu wuuna ka noqon karaa ibnulqaasim ayaa sidaas isaguna qaba ayib alimaam ibnu xaniifa isagu wuxuu leeyahay waa tadbiir kamana noqon karo kama noqon karo laakiin xadiidka waxaa ka muuqda in uu ku tasarufi karo inuu he inuu ku tasarufi karo oo mudabbarka intuusan weli xidhoobin oo la gaarin dhibashadiisay inuu ka noqon karo gadi karo maadaama nebiguba gaday sal lla lay wasalam ayib laakiin waa goorma fii riwaayat albukhaari waxaa ku sugan hadduu baahdo riwaayada nasaa-ina waxaa ku sugan dayn haddii lagu yeesho quyudaasay ku xidhaysaa yani waxa weeye ku xidhaysaa sidaana waxaan ku tegay shaafici axmed ahlu daahirka abu thawr iyo culimada xadiidkaa sidaa qaba in la gadi karo oo dib intuu ka noqdo uu iibin karayo macnaha ayib waxaa la culimmadu ay weydiinayaan hadduu yidhaahdo markaan dhintaad xor tahay markaan dhintaad xor tahay ma wuxuu ka xoroobayaa xoolihiisii oo dhan mise ulus unbuu ka xoroobayaa jumhuurtu waxay qabaan xoolihiisii saddex meelood meel unbuu ka xoroobi karaa saddex meelood meel unbaa xoroobi karta xoolaha intoodii kale dardaaranoo kaley noqonaysaayo warasadii baa iskale kuma tasarufi kara leeyihiin macna sidaas wey وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قلت المكاتب أدونك لله الشيء oo xoolo uu bixinayo inuu ku xoroobo lagula maa baqiya inta ay hadhay calayhi korkiisa min mukaasabatihi heshiiskii lala galay iyo xoolihii lagula heshiiyey intay ka laaban tahay dirhamun dirham intuu ka laaban yahay ayib addoonka lala heshiiyey ee lagula heshiiyey intaa isii waadna xoroobi intaa haddaad isiiso wixii lagula heshiiyey inta dir hal dirham ka laaban yahay addoonnimadii buu baaqiya weli waa addoon ahkaamti adoonimadu qaadanayaan macna akhraja waxa wariye abu daawud baa wariye bisnad hasan sanad hasan ku wariye wa aslu hadithka asalkiisuna inda ahmad ahmad akiisu ku sugan yahay walaasati iyo saddexda kale tayib wasaahu hasihi thalathatu waxa weeyaan wa ma ada man ada wuxuu ahaa ibn majah saddexdi kale wasaahu waxa sahihi al hakim hakim basih وكذلك الذهبي وصحيحه الترمذي بتحسيني شيخ الباني سند كيسو تحسيني في الإرواح وحكى له تحسيني الإمام النووي في الروضة ابن ملقن استجنة في البدر بكو صحيح ليا حديث كان وحديث سجن حديث كان وحديث سجن محو فائدين مكاتب كهشيس كلا لقلي أدونك اللي يري حولها هذا السيسو حرباته حولها هذا السيسو حرباته inta uu xoolihii bixbixinayo hal mar hadduu wada dhiibo la garayo markaa uu dhiibay buu xoroobaya laakiin hadduu xoolihii in yar in yar u bixinayo dee waa ruux shaqaynaya maalinba wuxuu soo helu geeyaa bil baa lagula heshiiyaa sanad baa lagula heshiiyaa qayb qayb buu bixiyey qaybina way ku laaban tahay ma addoon baa mise waa xor su-aashu waa taa xadiisku wuxuu tilmaamayaa inta xoolihii lagula heshiiyey wax ku laaban yihiin xataa hal dirhamba ha noqde waa addoon goormuu xornimo qaadanayaa kulli xoolaha dhan markuu iska bixiyo markaasuu xornimo kaamil ah uu qaadanayaa ayib waxaana sidaa ku tegey culimada badankood abu xaniifa maalik shaafici iyo keyrkoodba sidaasay qabaan saas man lakiin xadiis noo soo socdaa jira oo sii tafsiilin doona yani addoonnimada axkaam baa ku xidhan soo ma xornimadana addoon axkaam badan baa ku xidhan addoonnimadana axkaam badan baa ku xidhan saas daraaddeed waa in la caddeeyo goormuu xornimo qaadanaya buuxda goormuuse addoon yahay marka la xukumo inuu addoon yahay muddada uu addoon yahay axkaamtii axkaamtii addoommadu qaadanaya markuu xoroobana axkaamtii axraartuu qaadanaya وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت وحيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك idaa goortii kaana uu ahaaday liixdaa kunna midkiin waa dumarkiisu la hadlay mid idinka idinka mida markuu u ahaado mukaasabun addoon ay la heshiisay addoon ay xoolo kula heshiisay oy xoolo ka sugayso sidaa ku xoroobaya hadday middiin leedahay mid idinka idinka mida hadday addoon noocaasa leedahay oo wa kaana uu ahaaday cindahu addoonkaa agtiisa maa yu-addii wax uu ku gudo xoolihii xoolihii wuxuu isaga gudo u bixiyana wuu haystaa faltaxtajib ha iska xijaabto minhu xaggiisa marba hadduu heli karo wuxuu isaga bixin lahaa heshiiskiina ay la gashay ha iska xijaabto ajnabi wey markaa raw axmed baa walarbacatu iyo afartii wasaxa waxaa saxiixiyey atirmidiy baa saxiixiyey wakadalika waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay laakiin xadiidku waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira la yidhaahdo nabhaan مولى أم سلمة وابن حزم أليه ومجهول بيهق وصدق كرة المامي جهالة ديسة طيب سأصلاد الحديث كوحى ضعيفي الإمام الشافعي شيخ البانينا في الإرواء وكو ضعيفين طيب وليبه أليه حديث كبعثي جيسة وحيالها كتصي يوحى كمذا أمهات المؤمنين نبي حاسسكي صلى الله عليه وسلم أي وحي كعمل فلين حديث كان خلافكيس iyagaana xadiiska muuqata siduu raawigu sheegayo dadka xadiiska lagula hadlay oo uu nebigu ku yidhi idaa kaana liixdaa kunna iyagay ahaayeen ayagiina waxaa laga hayaa inay ku camal faleen xadiidka khilaafkiisa marka sanadkiisuna waa daciif camalu ummahaati lmu'miniinana waa khilaafsayn xadiidku marka ma sugna xadiidku ma sugna yuusan sugnaan laakiin muxuu faa'iideynaya aslaan horta waxa waaye waxaa la isku haystaa addoonka ay haweenta muslimadda ihi leedahay ee addoonka u ah ma sidii nin ajnabiyay ula dhaqmi oo jirkeeda iyo ma arki kara miya lama khalwoon karo mise waxay ula dhaqmaysaa nin aan ajnabi ahayn fi lasli bay masaladu khilaafiya tahay marka culimada qaar ka mida waxay qabaan haweenta addoonkeedu ajnabi kama aha qur-aanka daahirkiisaana macnaha faa'iideynaya oo alla wuxuu yidhi aw maa malakat aymaanukum dadka muxuunaha aydan iska asturaynin waxaa ka mid a ah, dadka gacmihiinu ay hanteene ee addoommada idiin ah taas macnaha in badanoo salafka ka midaana qabaan sidaa haddii la yidhahdo marka oo la yidhahdo haweenta muslimadda ah addoonkeedu iskama asturayso ajnabina kama aha ayib heshiis bay la gashay inuu xoolahaa siiyo ayna markii xoolaha uu keenana uu xoroobo intuu heshiiskaa ku jiro ma weli wuxuu u yahay ajnabi miyuu ka yahay mise weli addoonkeedii weeyaanoo iska asturi mayso teebuu qaadanayaa xadiisku marka wuxuu leeyahay haddiiba heshiiskii dhaco wuxuu isaga bixin lahaa ee uu ku siin lahaana uu haysto markaa uu gacantiisaba uu ku jiro markaaba ajnabi buu kaa noqday iska xijaab tasmaana iska xijaab sugin inta uu gudayo marba hadduu heli karo kaana isagoo xoroobo kala laga soo qaadaya culimada qaarkood waxay leeyihiin macnaa waxaa laga wadaa yacni eh, istixbaaban baa laga wadaa istixbaaban baa laga wadaayo waa ixtiyaad loo dadaalayo dumarkii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dadaal ahaan waxa waaye sida dadaalku ku jira taxariga iyo ixtiyaadku ku jiro marba hadduu heshiiskiina aada la gashay xoolihiina uu heli karo ka soo qaad sidii nin xoroobay oo kale ajnabi ahaan ka dhig dadaalkaa qaata ixtiyaad iyo istixbaab weye mooye laazim ma aha oo sababtu waxa weeyaan xornimadiisa rasmiga ah waxay noqon lahayd markuu xoolaha bixiyo soo soo hadda min xadiis ka soo Soomaaliya hal dirham intuu ku laabanya soo addoon wey lama dhihin markuu iska astura leeyahay marka waa ixtiyaatan bay leeyahay waa un dadaal un macnaha dadaala unbaa laga wadaa si xadiisku hadduu asaxay noqon lahay xadiidku hadduu asaxo laakiin xadiisku waa daciif وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري يؤدي وجديا المكاتب أدونك لله شيء بقدر ما بقدر ما عتق inta xorowday qadarkeeda minhu isaga ka xorowday wuxuu gudayaa diyat alxuri ayuu gudayaa ruuxa xorta ah magtiisoo kaleu bixinaya wa biqadri maa raqa inta uu addoonka ka yahay qadarkeeda iyo qiyaasteedana wuxuu gudayaa diyat alcabdi buu gudayaa addoonka diyadiisuu gudaya rawa waxaa wariyey axmedu axmed waa wariyey wa abu daawuuda waannasaa-iyu kadalika xaakim وأبو داود والنسائي كذلك حاكم إيه دار قطني أيا يونا صوصاري وحا صحيحي حاكم على شرط البخاري وكو صحيحي ذهبي باقوها فقي شيخ الباني وحو رجال ورجال صحيح ترمذنا حديث كوا تحسيني حديث كلمة حديث وقال مرة تفضل هذا سيدا ويقرأ سحمة وحا صح يودى يودى سامي قرأ صح صح صح يودى ولغا مقدحين واحد almukaatabu addoonkii lala heshiiyey biqadri maa cataqa qadarka uu ka xoroobay qadarkiisa xoroobay waxaa laga magbixinahayaa diyat alxuri ruuxii xorta ahaa diyadiisii baa laga magbixinayaa wa biqadri maa raqa qadarka uu addoonka ka yahay ee uu addoomoobayna waxaa laga magbixinayaa diyat alcabdi addoonka magtiisii baa laga magbixinayaa marka yuwaddaa waay yuwaddaa weyo waa magbixin yu-addiina waa gudid marka yu-addiidu sax maa yuwaddaa waay yuwaddaa waa laga magbixinaya almukaatab xadiiskani macnihiisa waxa waaye addoonkii waa lala heshiiyey sayidkiisii baa la heshiiyey wuxuu yidhi haddaad ii keento boqol kun xor baa tahay boqolkii kun buu qaar bixiyey qaarna waa ku laaban yihi soo mudacad ma isagoo sidaasaa la dilay isagoo sidaas baa la dilay ayib magtiisu maxay noqonaysaa boqol kun ayaa lagula heshiiyey konton kuu bubixiyey kontonna way ku laabnayd haafna xor buu ka yahay haafna addoon buu ka yahay nin baa dilay magta laga bixinaya noocayd ma xor magtii baa laga bixinayaa mise addoon la dilay buu noqonoo qiimo addoon baa la bixinaya xadiisku wuxuu inayey qadarka uu ka xoroobayna waxaa la bixinayaa ruux xor a ah, magtiisii baa la bixinayaa qadarka uu weli addoonka ka yahayna magtii addoonkaa laga bixinayaa oo say noqon kartaa say noqon karta waxa waaye haaf isaga ka mida markuu xor yahay kaba soo qaad xoolihii nis buu bixiyey nis buu xor yahay soo ma ruuxii dilay waxaa laga rabaa nin muslima oo xor ah magtiisii niskeed ila nis buu xor yahay sooma meeqo waay konton geela waay nisna weli waa addoon niska uu addoonka yahayna maxaa lagu samaynayaa niska waa la qiimaynayaa ilan addoommadu mag konton iyo labaatan ayo ma leh sooma addoommadu magtooda konton iyo labaatan iyo qiyaasku an male markay addoommo yihiin haddii la dilo laakiin waxaa la yidhaahdaa waa la qiimeeyaa suuqa la tagaya waxaa la addoonkan la dilay maanta suuqa haddii la geeyo sicirkee buu geli laha wallaahi maanta waa suuqoodu waa fiican yahay intaasuu goyn lahaa ninkii dilay waxaa la leeyahay waxaa lagaa rabaa intaa intuu suuqa ka joogay adiga nin sacaagii dilay oo kale wahay hashaadii nin dilay maxaa laga rabaa soo hashii qiimaheedii lagama rabo wahaa wahaakada addoonka ruuxii diinana qiimihiisii baa laga rabaa soo ma addoonkii marka haaf waa xor ruux xor ah magtiisii haafkeed horta uu bixin qaybta uu addoonka ka yahayna qiimihii ay suuqa haddii la geeyo uu ku yeelan lahaa oo geli lahaa buu bixin ma la fahmi marka qaybta uu addoon ka yahayna addoonnimaa loo xisaabin oo sicru suuq baa la fiirin qaybta uu xor ka yahayna xorta magteedii baa laga bixinaya sidaas xadiiska macnaha laga wado macnaha yuwadda waa laga magbixinayaa almukaasabu addoonkii lala heshiiyey biqadri maa cataqa qiyaasta xorowday iyo qadarka xoroobay minhu xaggiisa diyat alxuri baa laga magbixinaya wa biqadri maa raqa intiisa iyo qadarkiisa addoomoobay ee addoonnimada baaqiga ku ana waxaa laga magbixinayaa diyat alcabdi addoonka magtiisii baa laga magbixinaya طيب سلاس وحا قبه علماء بدن باقبه وعن وعن وعن عمرو بن الخطاب علماء قال كم كنت يا معنا قال بدن كود waxay qabaan inta wax ku laaban yahay waa adoon ahaan buu loola dhaqmiyo magtiisu waa mag adoon saasay u baday ama xadiiskan walaw culimada qaar kood ay leeyihiin wax ku camal falay ma jiro haddana bacdu ahli ilmi baa qaato ku camal falay tayib hadii xadiidka nebigu hadduu sugnaado hebel baa ku camalfalay in lagu xoojiyo uma baahnaba sooma sida sidiisa nas mustaqila xuja mustaqila waa hebel baa ku camalfalay iyo hebel baa ka tegey wax looga baahayba jiraba sidaas daraaddeed xadiisku hadduu sugnaado waa yajib alcamalu bih وعن عمرو بن عمرو بن حارث amr ibn xaaris waxa laga warin akhi juwayriyata umi lmuminiin juwayriya walaalkeed ahaa juwayriyadin ummul mu'miniin yaani mu'miniintu hooyadood ahayd oo xaaskii nabiga ahayd radiyallahu anhuma qaala wuxuu yiri ma taraka kama tegin rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuul alle cinda mawti dhimashadiisa agteeda dirhaman wax dirhama kama tagin dirham waa wax fidaa lacag fidaa kaba tagin wala dinaaran diinaarna kama tegin lacag dahab ka samaysanna kama tagin wala abdan adoonna kama tagin walaa amatan adoonna kama tagin cabdanku waa adoonka labta ah amaduna waa adoonta dhadiga awy ah, macna walaa shay-an waxbana kama tegin walaa shay-an lafdi kale wuxuu ahaa walaa shaatan ba halkaan geliy shay-an taa bukhaari ay rajaxayaan walaa shay-an waxbana kama tegin nebigu sal ly baklatahu baqashiisii mooye albaydaaa ee caday wa silaaxahu iyo hubkiisii mooye uu ku dagaalami jiray wa ardan iyo dhul mooye dhulkaasoo jacalaha uu ka yeelay sadaqatan sadaqa uu ka dhigay mooye wax kale uu ka tegay male inuu wax ka tegay iskaba dhaaf isagoo daynku lagu leeyahay uu dhintay oo dayntiiba uusan iska bixin nebigu sal alay slam ayib oo dirciis dirco gaashaanku ku dagaalami jiray nin yahuudiyaaba u haystaba cidhaadh u haysta oo nabigu soddon soddon saac oo shaciir ah uu ka daynsaday ninkaasaaba sii haysto oo dayntiisi sugahay saasuu nabigu ku dhintay sallallahu alayhi wasallam tayib hadiiska waxa laga faa'iideysa yaani hadda baabkan kitaabku waxa lagu keenaa kitaab zuhdi zuhdiga iyo adduunyada muxuu ahay inaan la israacinin iyo adduunyada ruuxu inuu iska fududeeyo iyo tana xadiiska asal ahaantiisu halkan waa laakiin halkan waxaa loo keenay in addoonka eh, muxuu addoonta umulwaladka ah addoonta umulwaladka ah ee sayidkeeda u dhasha ilmo u dhashay sayidkeedu markuu dhinto inay xoroobayso inay xoroobayso addoonnimo aynatan baaqi kusii ahaanayn waa sida mudabarkao kale waay addoonka mudabarkan soo marnoo kale umulwaladku waa taasoo kale umulwaladka marba hadday sayidkeeda u ilmo dhasho waxay sugaysaa sayidka dhimashadiisa sayidku markuu dhinto way xoroobaysaa inta iina xoroobinoo sayidkeedu uusan dhimanin ilmay dhashay ma la gadi karaa mise lama gadi karo kitaabulbiyuuc baan kusoo marnay kitaabulbiyuuc baanu kusoo marnay laakiin hadda waxaa laga hadlayo sayidkeedu markuu dhinto way xoroobaysaa xaggee laga qaadanayaa xadiidka masaladaas masaladaasi xaggee xadiis kaga jirtaa waxay kaga jirtaa nebigu wuxuu lahaan jiray sal lla alay wasalam addoon la yidhaahdo maariyat lqibtiya mariya alqibtiya oo asalkeedu ka soo jeedo qibtiyiinta masr soma copts ma la yidhahda qoladan yani muxuu ahaye masaarada ahee masaarida masr ku nool abubakiska ah halkanna waxay ku leeyihiin kaniisad iyo isbitaal iyo bay nairobi ku leeyihin soo maqanaa masaarida asalkeedu marka waxay ka soo jeertaa qibtiyiintay ka soo jeertaa mariyat alqibtiya addoon noocaasu marka lahaan jiray waana tii u dhashay wiilkiisii ibraahim ilan carruurta intooda kale nebiga sal ly carruurtiisa kaleo dhan khadiijaa dhashay halkaa wiilna waxaa u dhashay maariya u dhashay ilmo kale nebigu waa dhalayba sal lay slm dumarkiisa kaleo dhan wax ilmo u dhalay ma jiro marka addoontiisii maariya ee wiilka u dhashay umulwaladka u ahayd nebigu markuu dhimanayo way noolayd xilligii cumar ibnu khataab bay dhimatay oo khaliifka ah ayada oo nool yuu nebigu dhintay xadiiskuna muxuu leeyahay nebigu kama tegin addoon iyo addoontoona soo su-aal laysma weydiinaya aawe maariyatu lqibtiya sooma meeshaasaa waxaa laga qaatay marba hadduusan nebigu addoonna ka tegin addoonna ka tegin maariyatu lqibtiya waxay xorowday markuu nebigu dhintay saas macanaa oo dhimashadiisii bay ku xorowday maadaama ay umulwalad ahayd xadiidka marka saasaa loo daliishanayaayo ummul waladku sayidka dhimashadiisay ku xorowdaa saasaana baabkan hadda loo soo geliyay xadiidka wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi ayumaa amatin addoon kasta oo walada dhasha min sayidihaa sayidkeeda xaggeeda ilmo ka dhasha sayidkeeda xaggiisa ka ilma dhasho sayidkeeda uu ka ilmo dhalo fa hiya iyadu xuratun waa xor bacda mowtihi dhimashadiisa kadib xor waay akhraja waxa weeye xadiidka soo saaray ibnu maaja baa soo saaray walxaakim طيب كذلك احمد يدارمي دار قطب بها كل صار اخرجه وحا سو صار ابن ماجه والحاكم باسناد سند بكو سو صار ضعيف او ضعيف ورجحه وحين الرجحين جماعه الكوح او علماء كمده وقفوا الحديث انه موقوف يعني على عمر رضي الله عنه عليه شريك عبد الله القاضي با كجيره او اسغنا سيء الحفظ يعني المهم حديث كسند كيس وضعيف علاد اللواد الحديث قواي وحوي ووقفك وموقوف على عمر ما حديث مرفوع النبي قال جيسا معها سيدانا وحا رجح يا علماء بدن برجح سيئا طيب وابن حجر وكم إذا في التلخيص بيهقي غير ودوح إليهم حديث كان بهايا adoontu markay sayidkeedu u ilmo dhasho markuu dhintay xoroobaysa waa qowl Umar iyo xukunkiisii xadiis marfuuc oo nabiga ka sugan ma sidaas ayaana raajixa xadiidku waa mawquuf waxaana uu xoojinayaa fahamkii laga fahmay xadiidkii hadda aynu soo marnay ee ahaa muxuu ahay xadiiskan ka horreeyey xadiiskii camr bn xaarif ayib وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري من أعان روحي أكالمي مجاهدا ruux jihaadaya fii sabiili sabiilillahi jidka ilahay ku jihaadaya oo caawiya ama wuxuu u baahnaa ku caawiya ama reerihiisa u sii haya ama danihiisa usii qabta si uunu caawiya aw amase khaariman ruux daymoobay caawiya fii cusratihi caydhnimadiisa dhexdeeda culayska iyo caydhnimada haysata dhexdeeda ku caawiya oo dayntii ka bixiya oo kaalmeeya oo garab qabta aw amase mukaatiban addoon heshiis galay caawiya fii raqabatihi qoortiisa dhexdeeda ku caawiya siday qoortiisu u xoroobi lahayd oo addoonnimada uga bixi lahaa ku xoreeya ku caawiyaan dhiina mukaatibku waa addoonkii sayidkiisa heshiiska la galeen soo marnay hadduu wax siiyo inuu xoroobayo waxay ku heshiiyeen aw amase mukaatiban yacni caawiya oo kaalmeeya fii raqabatii qoortiisa dhexdeeda ku caawiya siduu u xoroobi lahaa adallahu allahu ruuxaasi ilaahay baa hadhaynaya yowma maalin laa dilla hadh uusan jirin ilaa dilluhu alla hadhkiisa mooye hoos maalin uusan jirin ka alla mooye maalinkaasuu ilaahay hoosaynaya ilaa dilluhu waxaa laga wadaa ilaa dillu ilaa dillu carshihi yani ilaa dillu carshihi siday riwaayad kale caddeeyeen oo allaha carshigiisa hooskiisa ayuu harsanaya way macna oo hawri ahmed ahmed dawri wa sahahu wa sahihiyay buu al-hakim wa sahihiyay kadhalika wa sahihiyay al-hafid ibn fi al-badr bu kusahisi sawna hadithku sawa dha'if sanadki sawaha ku jirin leeyahay abdullah ibn muhammad ibn aqil oo saduq fi hadithihi layna ah layna baqti ba ku jira kaasi laakiin waroye oo hadithiisu hasan buu noqon karaa nin la yiraahdo abdullah ibn sahl ibn hunayf al-ansari ayaa cilada xadiidka ah oo muxuu ahaayay culimadu ay leeyihiin waa majhuul ahmad ibn abd الرحيم العراقي wuxuu leeyahay ma garanayo kama dilil kama fi dayl al-kashif كذلك ابن حجر في تعجيل المنفعه wuxuu leeyahay ليس بمشهور ninkaasi marka waa majhuul maadaama uu majhuul yahay ninkaas sanadka uu ku jiro sababtiisu xadiisku dhaciif leeyahay saas daradeed xadiidka waxaa daciifiyey sheekh albani alayhi raxmatullah fii daciif aljamic asagir buu ku daciifiyey xadiidku marka xadiid sugan ma hadduu sugnaado se muxuu kutusaya hadduu sugnaado wuxuu faa'iideynayaa dadka lala galay heshiiska addoommada addoommada sayidyadoodu la heshiiyeen ay xoolaha ka sugayaan sidaana inay ku xoroobaan doonaya in la caawiyo oo loo kaalmeeyo oo laga bixiyo waxay ku xoroobi lahaayeen taasi fadligeeda waxaad ka garan kartaaba allah tabaaraka wa tacaala wuxuuba ka mid dhigayba sideedda sinfi ee sekada la siinayo sideedda qaybood ee aayaddii fi suurati tawba allah uu sekada ugu qaybiyey sideeddaa mid ka mida waxa weye waa fi riqaabi sooma wa fi riqaab waa qooraha xorayntooda wa axaadiis kaloo farbaduna nebigu ku amrayna waa jiraa in la caawiyo laana saan horey u usoo tilmaanay shareecada maqaasideeday ka mid tahay in dadka addoonnimada ku jira lagu dadaalo sidii addoonnimada looga saari lahaa oo u xoroobi lahayn xornimo u qaadan lahaaye dadaalkaasi dartii baa marka amar loo amray maalka ilaahay baytulmaalka laga caawin oo sakadaa laga caawin oo muxsiniintaa caawin oo in muxuu ahayd kii uu addoonka u ahaana waxaa amar lagu siiyey hadduu wax iska bixin karo la gal heshiiska muslimiintii kalena waxaa la yidhi iyo baytulmaalkii iyo sakadii iyo dowladdii iyo kulli iyo dadweynihii caawiyaa la yidhaha xoroobe marka maqaasida shareecaday ka mid tahay shareecadu sideedasaan soo tilmaamnay tatashawaf ilaa taxriiri alcabiid addoommada in la xoreeyo bay u hanqaltaagaysaa oo ku dadaalaysaa inay baaqi addoonnimada kusii ahaadaan dadaalkeeda maaha intay addoonnimada baaqi ku yihiin axkaam bay leeyihiin sax laakiin inay ku sii baaqi ahaadaan ma aha maqaasida shareecadu ay yaani waxa doonayso u hanqal taagaysa inay saarto ka saarto adoonimada baa maqsadkeedii u jeedeedaa macna hada billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi